alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira waxaynu ku soo jaray almacqid الثaamin cashar sheikhu waxau yihi xafidahu اllah ama alasl الثaaliثu faاlintibaahu ilى صalaaxiyati xaali الshaykhi lilijaabati can su'aalih asalka saddexaad miyaa falintibaahu waa in lagu baraarugsanaado ilaa salaaxiyati xaali shaykhi shiikha xaalkiisu inuu ku munaasib yahay oo ku habboon yahay lilijaabati can su'aalih jawaabta uu ka jawaabayo su'aashiisa falaa yas'aluhu ma weydiinaayo shiikha weydiin maayo fii xaalin tamnacuhu xaalad u diidaysa gudaheeda inuu jawaabo u diidaysa xaalka ma weydiinaayo ka kownihi mahmuuman xaaladda u diidaysaa waxa weeye waa sida ahaanshihiisa u noqdo mahmuuman mid hammisan oo hammi iyo muruga ay ku jirto aw mutafakiran ama uu ahaaday mid fekeraaya oo maskax ahaan u mashquulsan aw maashiyan fii tariiqin ama ahaaday mid soconaya waddo iska soconaya oo waddo iska haya aw raakiban lisayaaratih ama ahaaday mid korsan ama koraaya gaadhigiisii mid koraaya u yahay yacnii xaalaadka caynkaas ee aanu su'aal inuu ka jawaabo diyaar u ahayn waa inaanu waxba su'aalin bal yataxayanu tiiba nafsi wuxuu markaa doordooranayaa wakhtiga naftiisu ay fiican tahay wakhtigaasuu dooranaya yataxayan bimacnaa yakhtaaru xiinan ayaa macnuhu dhacay wakhtiga naftiisu ay dayibka tahaye wanaagsan tahay ee u faraxsan yahay ee xaaladdiisuna deggan tahay xaaladda noocaasoo kale weydiinaya qaala qataadatu raximahu llah taabicigii la odhan jiray qataada waa qataada ibnu dicaamata asaduusi waxa uu yidhi sa'altu aba tufayli mas'alatan waxaan weydiiyey saxaabigii abutufayl laodhan jiray ayaan su'aal weydiiyey faqaala wuxuu igu yidhi inna likulli maqaamin maqaala makaanuu joog kastaba iyo meel kastaba waxa u sugnaaday odhah bimacnaa wuxuu u tilmaamayaa xaaladdan inaad i weyddiisaa ansab uma aha baa macnuhu dhacaya inna likulli maqaamin maqaala wasa'la rajulun ninbaa wuxuu weydiiyey ibna almubaaraki cabdallaahi bna mubaarak imaamkii la odhan jiray ayuu weydiiyey can xadiisin xadiis buu weydiiyey u yidhi xadiiskaa iiga warran oo ii sheeg wa huwa yamshi iyadoo cabdullaahi bnu mubaarak uu soconaayo walxaal huwa yamshi uu soconayo ayuu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mubaarak laysa haada min tawqiiri alcilm anoo socod iskaga jiroo soconaya inaad i weydiisaa xadiidka nebiga sala allahu calayh wasalam weynayntii cilmiga la weynaynayey kama mid aha bimacnaa xaalkan kuma munaasib aha macnuhu dhacaya wa kaana cabduraxmaan ibnu abi layla sheekhii la odhan jiray cabduraxmaan ibnu abi layla waxa uu ahaan jiray yakrahu mid naca oo karaahiyaysa an yus'ala wahuwa yamshi wuxuu nici jiray an yus'ala in wax la weydiiyo wahuwa yamshi walxaal huwa isagu yamshi uu soconayo in wax la su'aalo waa karaahiyaysan jiray marka xaalka ansabka su'aasha u ah ee ku habboon waa inuu u doortaa oo xaaladdaa u weyddiiyaa oo shiikhoo iska oo shuqli ku jira waa inaanu su'aashii weydiin almashquulu laa yushqal waxaa la mid a isagoo shiikhii qur'aan iska akhrisanaya inta loo yimaado in laga kala gooyo oo la yahay sheikh waxaan ku weydiinayaa mas'aladaas ansab ma aha dachu xataa yafraq haddaad daalibu cilmi tahay sugu intuu ka faaruqayo qur'aankiisa markuu dhammeeye dhigo markaas salaam su'aal laakiin inaad muqaataco ku samayso aad ka kala goyso qiraa'adii iyo qur'aankii uu akhrinaayey dabeedna aad tidhahdo su'aal baan ku weydiinayaa xaaladahan oo kaley la mid tahay isagoo fadhiya in la su'aala baan ansab ku ah haddii wax degdegi ay jiraan oo xaalad markaa dhacaysa ay tahay oo aan sugi karaynin wakhti kale qad yutasaamax waa dhici kartaa xaaladda noocaasoo kalea in la saamaxo bimacnaa la oggolaado la yidhaahdo dhibi kuma sugno laakiin wax aan degdeg ahayn in la yidhaahdo isagoo taagan baan weyddiinayaa sara joog baan ku weyddiinayaa ama isagoo soconayaan weydiinayaa yacni waxa weeye ta noocaasi munaasib kuma aha laakiin xaalad degdegoo kaadsiiye aan sugaynin hadday tahay oo wixii degdeg u dhacayaan xaalka noocaasoo kale ah waxay noqonaysaa mid laga soo reebaayo waayo qawaacidda la sheego badiba mustasnayaad bay yeeshaanoo waxbaa laga soo reebaa waxaa kaloo ka mid a shiikhii oo ruux la hadlaya inaad hadalkii ka goyso oo aad markaa su'aashaadii horarsato dachu xataa yafraqa ama ruux kaloo kaa soo horreeyooo doonaya su'aal inuu weydiiyo adiga aad ka boobto adoo dib ka yimi fursadda waa la kala leeyahay alawalu falwal ruuxa kaa soo horreeyaa kaa xaqnimo badan su'aal marka la weydiinayo laakiin iyadoo aanad ruuxii ka idan qaadanin kaa soo horreeyey inaad marka iskaga dhacdo oad hororsato oo su'aashaada ridato ta noocaasi markaa ansab uma aha ama alaslu alraabicu asalka afraad miya fatayaqudu saa'ili ilaa kayfiyati su'aalih waa baraarugsanaanta ka weydiinaya uu ku baraarugsanaado qaabka uu wax u weydiinayo ku baraarugsanaado wuxuu ugu baraarugsanaanayaa biikhraajihi soo bixintiisa uu soo saarayo fii suuratin xasana su'aashii wuxuu ku soo saarayaa suurad wanaagsan qaab wanaagsan buu ku soo bixinayaa oo muta'adibatin edebsanoo aadaab u saaxiiba fayuqadimu ducaa'a lishaykhi wayubajilhu fii khitaabih fayuqadimu wuxuu hormarinayaa adducaa'a lishaykhi ducada uu sheikha u ducaynayo wayubajilhu waa weynaynayaa fii khitaabihi hadalkuu la hadlayana waa ku weynaynaya walaa takuunu mukhaatabatuhu lahu ma noqonayso hadalkiisa uu la hadlayo sheikha ka mukhaatabatihi ahla asuuqi wa akhlaaq alcawaam sida hadalkiisa uu la hadlaayo dadka suuq joogga ah wa akhlaaq alcawaammi iyo caammada isku dhafan siduu ula hadlayo kale ulama hadlayo yacnii ixtiraam iyo adab waa inay ka muuqataa ducana waa inuu hormariyaa waa idinka arkay nuurun cala addarbi fataawaha marka la weydiinay axsana allaahu ilaykum baa la horraysinaya siiqada loola khitaabana ilaykum iyo maa taquuluuna yacni waxa weye hadallada noocaasoo kalea la odhanaya yacni waxa weeye siiqo fardi ah maa taquulu lagu odhan maayo maxaa arrinkaasoo kale ka odhanaysaa axsana allaahu ilaykum jamac baa laga dhigay ilaahay idinka ha idiin samafalo ha ydin wanaajiyo qaala jacfar ibnu abi cusmaana kunnaa cinda yaxya bna maciin jacfar ibnu abi cusmaan wuxuu yidhi waxaanu la joognay yaxya bna maciin imaamkii la odhan jiray baanu la joognay maciin waa bifatxi ilmiim muciin maaha fa jaa'ahu rajulun mustacjilun waxa u yimi nin degdegayaa u yimi fa qaala wuxuu yidhi yaa abaa zakariya abaa zakariyow carabtu badiba haddii ruuxa yaxye la yidhaahdo kunyadiisa waxay ka dhigaan abaa zakariya haddii zakariya la yidhaahdana sida khaalibkaa kunyadiisa waxay ka dhigaan abaa yaxya waa si khaaliba ay isticmaalaan wakadalika haddii ibraahim la yidhaahdo xataa kunyadiisa haddaan la garanin waxa la abaa yuusuf xadinii bishayin adkuruka bih ninkaa degdegayaa sheekhii intii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi iiga warran shay aan kugu xuso kugu sheego iiga warran sheekh isma dhibin daaqadduu jawaabtii uga dhiibay fa qaala yaxya wuxuu ku yidhi yaxya udkurnii annaka sa'altanii an uxadisaka falam afcal waxaad igu sheegtaa inaad i weyddiisay inaan xadiis kuu sheego inaad i weyddiisay oo aanan yeelin intaaba igu sheeg muraadkaagu hadduu yahay inaad wax igu sheegto waxaad igu sheegtaa inaad ii timi su'aalii weydiisay su'aashaasi ay ahayd xadiis ii sheeg anna aanan yeelin waidaa ta'ammalta su'aalaati alwaaridata cala ahli alcilmi alyowm haddaad u fiirsato su'aalaha ku soo aroorayee u imanaya ahlucilmiga maantadan aynu joogno maanta waxaa loo jeedaa zamankan ee yowm mucayan ah looma jeedo ee baa laga tilmaamaya ra'ayta fii kaiirin minha waxaad ku arkaysaa in badan oo ka mida salba ataxafudi wa aladab is-ilaalinta la is-ilaalinayo in laga siibay oo laga xayuubiyey salba waa siibitaanka wa safsaafa aladab aadaabta hoosaysaad ku arkaysaa aadaabta hoosaysa waxaa loo jeedaa inay aadaabtu yar tahayoo qaliilat aladab ay tahay fa taraa man yas'alu mutahakiman waxaad arkaysaa man yas'alu mid shiikha wax weydiinaya mutahakiman xaaluu markaa ku dheeldheelayo tahakumku waa nooc dheeldheelka shabbaha ayaa la yidhahdaa aw yas'alu ama weydiinayo muxtaqiran xaaluu xaqiraayo ayuu weydiinayaa oo shiikha yasayo yas'aluuna camaa lam yaqac waxay su'aalayaanoo weydiinayaan waxaan dhicin bay culammadii weydiinayaan aw maa waqaca walaa yanfacu ama waxay weydiinayaan wax dhacay laakiin aan waxba anfacaynin laa yatakhayaruuna waqta aliraadi almunaasib ma dooranayaan aroorinta munaasibka ah ee su'aasha la soo aroorinayo wakhtiga ku habboon ma dooranayaan wakhtiga su'aasha u munaasibkaa in la soo arooriyo oo la sheego dooran maayaan walaa yatalatafuuna fii cardi almaaalib walaa yatalatafuuna ma dhimrinayaan oo ma sahlayaan fii cardi almataalibi waxyaalaha ay doonayaan bandhiggoodana sahli maayaan ee usluub adag baa laga yaabaa inay ugula khitaabaan fa su'aalaatuhum mafaatiixu lfitan su'aalahoodu waxay ahaadeen fitnooyinka kuwii furaayey ee mafaatiixda u ahaa wa asbaabu lmixan imtixaanada kuwii sababaha u ahaa weeye su'aalahoodu wa waylun lahum mima yasnacuun yacnii halaag baa u sugnaaday ama hoog baa u sugnaaday wuxuu uga sugnaaday waxay samaynayaan daraaddii wamaa axwaja haaulaa'i maxaa kuwaa uga baahi badan ilaa maqaalati zayd ibni aslama raximahu llah zayd ibnu aslam taabicigii la jiray hadalkuu yidhi maxaa uga baahi badan hadalkaa uu yidhi zayd ibnu aslam lamma sa'alahu goortii uu weydiiyey rajulun nin weydiiyey ayuu hadalkaa yidhi can shayin shay weydiiyey oo fakhallata calayh shaygu weydiinayuu isdhex geliyoo isku khalda fa qaala zaydun wuxuu ku yidhi zayd idhab fatacallam kayfa tas'alu orodoo tag oo fatacallam baro kayfa tas'alu sidee baad wax u weydiinaysaa soo baro aad wax weyddiisidee su'aasha sidaad wax u weyddiinayso bal su'aasha marka hore soo baro qaabka wax loo weydiiyo soo baro uma tacaala dabeedna kaalayo fasal weydii wa kam hum lmuxtaajuuna alyawma intee bay yihiin ama intee bay leeg yihiin kuwa maanta u baahan ilaa misli maqaalati zayd bni aslama raximahu llah hadalkii zayd ibnu aslam oo kale dadka u baahani tiradoodu intay la eg tahay yacni waa fara badantu u jeeda sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa culammada marka su'aal la weydiinaayo taxafud in lagu sameeyo ba su'aasha markaa la yska hubsado oo waxa la weydiinaayo afar asal waa in la camal siiyaa marka hore waa in laga fekeraa muxuu u su'aalayaa qasadkiisu waa maxay waa inuu qasad wanaagsan su'aasha ka leeyahay oo qasad xun aanu ka lahayn oo tacanut aanu uga jeedin oo imtixaan aanu uga jeedin oo ku dheeldheel aanu uga jeedin oo inuu markaa shiikha ku simbiririxiyo aanu uga jeedin istifaado waa inuu uga dan leeyahay mar labaadka su'aasha u weydiinayaa waa inay tahay yacni wax markaa wax anfacaya waa inay tahay oo waxaan nafci lahayn waa inaan u su'aalin shay aanu waxba ka dheefaynin waa inaanu weydiin mid baa wuxuu weydiiyey sheekh quraashadii nebi sulaymaan yacni markaa ciidankiisa ka hadlaysay qaalat namlatun yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum ma mid labbay ahayd mise mid dhadig wax nafciyo ugu jiraa ma jiro wax laynoo sheegayna ma aha cid baa wuxuu doonay inuu ka jawaabo wuxuu yidhi way dhadigayd waayo allah wuxuu yidhi qaalat namlatun oo ta abaa la geliyey jawaabta lafteeduna waa jaban tahay waayo shaygu haddaanu mutamayiz ahayn labkiisa iyo dhadigiisa yacni waxa weeye dhammaan waa loo ta'niisin karaa nisbadii dadka marka loo eegayana uma kala soocno iyagu ma kala garan karaan tanaa lab iyo tanaa dhadig qudhaanjadu ma dhadig baa ma labbaa dadkii ma garanayaan qalabada cusubda haddii la saaro lagu eego hadda microscoobka kamayna warrabin laakiin sideeda halkaa markay marayso dee ma garanayno ilaahay khalqigiisoo dhan waa og yahay oo waxaan u kala socnayni ma jiro laakiin markuu dadka la hadlayo la khitaabayo waxay garanayaan buu kula khitaabaya saas aawadeed qaacidada carabiyadu waxay tahay shaygu haddaanu dadka u kala soocnayn oo labkiisa iyo dhadigiisa dadku aynay kala garanayn unnisa lilkulli ammaan waa loo ta'niisyaa qaalat namlatun taasi ma caddaynayso inay labaydii inay waxay wakhtiyada qaarkood dadka qaar isweydiiyaan aygii asxaabulkahfi raacay miyuu madoobaa miyuu casaa miyuu caddaa nafciga ku jiraa muxuu yahay midabku yahay wax nafciyo inoogu jiraa ma jiro laynooma sheeginna qaryada suuratu yaasiin lagu sheegay ahlu qaryahaasi qaryadu tumay ahayd ma andaakiyay ahayd ma kayrkeed bay ahayd waxyaalaha noocaasoo dhan manfaca kuma jirto wax naafica waa inuu noqdaa ruuxu wuxuu weydiinayo waa inayna noqon ara'ayta low waqacat waxaad ka warrantaa sheikhow hadday dhici lahayd saa iyo saasi maxay noqon lahay bacdu culamaa'i salaf marka lagu yidhahdo ara'ayta low waqacat waxay odhan jireen ha dhacdo waayo su'aashu waa imtixaan mar hadday imtixaan tahay hadday dhacdo jawaabta laga jawaabayo waa isku kallifaynaa bay odhan jireen oo waa ka ijtihaadaynaa laakiin haddii kale isku luri mayno aad bay u necbaayeen culammada salafka haalibkoodu ara'ayta low kaanat iyo low waqacat haddii lagu yidhahdo hata bacdigood ay yidhaahdeen nimanka ara'aytiyiinta ah iyagii baaba araa'atiin laga dhiga maxaa araayatiin loo yidhi dee ara'ayta ara'ayta midhan bay ku celcelinayaan su'aalaha culammadu ay karaahiyaystaan waxaa ka mid ah su'aalo u muuqan kara ictiraad naska la ictiraadayo masalan oo kale xadiis baa la sheegay xadiiskii markii la sheegay ayaa dabeedna waxaa laga hor keenayaa ara'ayta ama lacalla bacdu saxaaba waa ti la weydiiyey mas'ala la weydiiyo xadiis buu sheegay markaasaa saa'ilkii soo celiyo u yidhi ara'ayta low kaanat markaasuu yidhi ijcal ara'ayta fi lyaman ara'ayta inaga tuur yaman ka yeel xadiiska nebiga raac qiso kale waxay sheegaysaa inuu saxaabiga ku yidhi xadiiskii markuu sheegay oo ruuxii uu yidhi lacalla saa iyo saas inay tahay ayuu yidhi ijcal lacalla cinda daaka alkawkabi lacallo waxaad ka yeeshaa xiddiggaasoo kale mid ku sugan labada qiso mid ahaan cabdullaahi bnu cumar baa hadalka odhanaya oo sidaa ku radinaya ijcal ar'ayta fi lyaman ama ijcal lacalla cinda daaka alkawkabi labada maqaaladood mid ka mida cabdullahi ibnu cumar baa odhanaya maxay diidayaan saxaabadu su'aasha u muuqan karta xadiiskii in la ictiraadayo u muuqan kartay diidayaan xadiiska nebiga waa in laga ilaaliyaa sala allahu alayh wasalam ictiraad iyo bushi iyo ishkaalle in lagu soo qowlka xadiiska khilaafsan baa ishkaal lehe xadiisku ma ishkaal laha bacd lfuqahaa waxay odhanayaan hada alxadiisu mushkilun calaa madhabina xadiiskani mushkil wuxuu ku yahoo ishkaal gelinaya madhabkayaga war ma xadiiska nebiga mushkil ah mise qowlka shiikhaaga iyo madhabtaadii xadiiska khilaafa mushkil ah ikistusib war dabagedi arrinka waad asiibaysaaye waxaad tidhahdaa qowlka madhabka iyagaa mushkil ah xadiiska ishkaalka ka fogee sidiisa u raac asalka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay xaaladda shiikha ansabka u ah in wax la weydiiyo waa in la su'aalaayoo la weydiiyaa oo isagoo murugaysan ya waa inaan la su'aalin isagoo mashquulsan waa inaan la su'aalin isagoo qur'aan iska akhrisanaya waynaan la su'aalin isagoo socod iskaga jira waynaan la su'aalin xaal ansab ku ah waa in la weydiiyaa hadduu mashquululbaal yahay xaalka noocaasoo kale waxba lama weydiiya isagoo kaytoonoo degdegayaan su'aal ku weydiinayaa ansab kuma ah waxaa laga istisnoon karaa saynu sheegnay xaalad degdegoo markaa dhacaysa cid kaloo ka furatana markaa aanad haynin ta noocaasoo kale ah adoo cudurdaar ka hormarinaya waa la su'aali karaa asalka afraad wuxuu ku saabsan yahay qaabka uu wax u weydiinayo ee su'aasha u soo saaraya waa inay noqotaa qaab fiican oo duco ku ladhaa oo mukhaatabada hagaajiya yacni saas yadaa waa inuu sameeya almacqid ataasic cashar shakafu alqalbi bilcilmi wa ghalabatu calayh baabka sagaaliyo tobnaad waxaa loo guntay waa jacaylka qalbigu jeclaado cilmiga jeclaado shaqaf waa jacayl daran oo qalbiga daboolaya ama shaqaafal qalbi gaadhaya xuubka qalbiga saaranee ku wareegsan gaadhaya wa qalabatu calayh iyo qaalib noqoshada uu ka qaalib noqonaayo jacaylka uu cilmiga jecel yahay qalbigiiba ka qaalib noqonaya qad shaafahaa xubbaa yacnii jacaylku wuxuu gaadhaa laga tilmaamaya shakaafa alqalbi cilmigii waa inuu aad ugu mamman yaho aad u jecel yahay markuu cilmiga helo waxba kama maqnaa fasidqu alabi lahu yuujibu maxabbatahu wa tacalluqa alqalbi bihi dalabka uu cilmiga doonayaa dhabnimada ay dhabta ka tahay yuujibu maxabbatahu waxay waajibinaysaa oo keensanaysaa jacaylka uu cilmiga jecel yahay wa tacalluqa alqalbi bihi waxay waajibinaysaa qalbigu inuu ku tacalluqayo oo ku xidhan yahay walaa yanaalu alcabdu darajata alcilmi ma gaadhayo addoonku derajada cilmiga xataa takuuna laddatu alkubraa fiih ilaa ay ka noqonayso jacaylkiisa weyni cilmiga mid ku sugan uu noqonayo ou aad u jecel yahe oo ugu mamman yahay qaala ibnu lqayim raximahu allahu tacaala alcallaamatu ibnu lqayim wuxuu uhi ilaahay ha u naxariistee fii miftaaxi daari sacaada kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada la yidhaahdo wuxuu ku yidhi waman lam yuqallib ladata idraakii wa shahwatii cala ladati jismihi wa shahwati nafsi waman lam yuqallib kaan haalib yeelin ladata idraaki garashada markaa uu garanaayo macaankeeda wa iyo jacaylka uu jecel yahay cilmiga cala ladati jismi aan ka haalib yeelin macaankii jidhkiisa wa shahwata nafsih iyo jacaylkii naftiisa aan mid ka haalib yeelinoo aqoonta jacaylku jecel yahay aan haalib yeelinoo badin lam yanal darajata alcilmi abada ma gaadhayo darajada cilmiga weligii gaadhi maayo wainnamaa tunaalu ladatu alcilmi bialaaati umuur waxaa lagu gaadhayaa oo keliya macaanka cilmiga saddex umuurood baa lagu gaadhayaa dakarahaa abu cabdillaahi ibnu alqayimi raximahu allahu fii kitaabihi saalif waxaa sheegay abu cabdillaahi ibnu alqayim ayaa sheegay ilaahay ha u naxariistee kitaabkiisii soo hormaray miftaaxu daari asacaada ayuu ku sheegay saddexda umuurood ee lagu gaadhayo macaanka cilmiga axadiha saddexdaa midkood waxay tahay badlu lwusci waaljuhdi waxaa lagu gaadhaya ladat lcilmi bialaaati umuur biaxadiha badli lwusci in awoodda la bixiyo waljuhdi karaanka la kari karaayo in la bixiyo cilmiga lagu bixiyo wahaaniiha teeda labaad sidqu dalab doonista cilmiga la doonayaa inuu dhab yahay oo mid dhaba uu yahay oo laga run sheegaayo wahaaliiha teeda saddexaad sixatu niyati walikhlaas waa niyadu inay saxiixo tahay walikhlaas waad godi kartaa axaduha wa aaniiha waxaa macnuhu u dhacaya hiya axaduha badlu wusci wahaakada axaduhaa midkood badlul in awoodda la bixiyo weeyi karaanka in la bixiyo waaljuhdi iyo taaqada waxaa la kari karaya awoodda ah wa haaniiha teeda labaa sidqu alabi doonista cilmiga la doonaya waa inuu yahay mid dhabah oo run ah wa haaliuha sixatu niyati walikhlaas niyada iyo ikhlaasku waa inay dhab tahay waa inay saxiix tahay niyadu waa niya saxiixa waynato niya faasida waynaynay ahayn walaa tatimu hadihi alumuuru alaaatu ma dhammaystirmayso umuurahan saddexda ahi ila maca dafci kulli maa yushqilu cani alqalbi ilaa maca dafci kulli maa kii dhammaantii in la riixo la daafaca mooyaane yushqilu cani ilqalbi qalbiga mashquulinaya bacdi culammada ka mid waxay tilmaameen erayga shaqale la yidhaahdaa inay mutacaddi tahay ashqalana lama isticmaalay yidhaahdeen oo yacni fasiix maaha ashqala in la yidhaahdo walow caanba ha noqotee bacdibaa saas yadaa yidhi waxaa ka mida wallawiga ayaa ka mida nadmi yarna weliba waa ku cabiri jiray laakiin waa mashhuur calaa kulli xaal casrigan in ashqaalo layska isticmaalo sheikhuna saasuu isticmaalay waman sabara haadihi ladata waman sabara kii baadhbaadha oo qotadeeda eega haadihi ladata tan oo macaanka ah fii axwaali asaabiqiina min culamaa'i alumma kuwii saabiqiintae hormaray xaaladahoodii macaankaa kii ka baadha sabrigu waa baadhis saas aawadeed irbadda la gelinayo nabarka la gelinayo qotadiisa lagu eegaayo laftii ma gaadhay mise ma gaadhin misbaar baa la yidhahdaa yacnii halkuu gaadhsiisan yahay nabarku baa lagu baadhayaa saasaa misbaar loo yidhi kii musbaarkaee wax lagu laysugu qodbi jiray ma hadda waa baadhis waa aalad wax lagu baadho aalatu sabrin marka asabr wataqsiimna waata la isticmaalee culammadu ay sheegaan asabr wataqsiim marka kii baadha macaankan ka baadha fii axwaali saabiqiina kuwii hormaray xaaladahoodii ka baadhay iyo sifaadkoodii oo min culamaa'i ilummati ummadda culammadeedii ka mid ah ra'aa cajaban wuxuu arkayaa wax la yaab leh fa lisaanu axadihim carabka midkood wuxuu lahaa maa ladatii ilaa riwaayatu musnadin qad quyidat bifasaaxati alalfaadi wamajaalisun fiiha taxillu sakiinatun wa mudaakaraatu macaashiri alxufaadi labadan bayt ee baxru kaamilka ah maa ladatii ila riwaayatu musnadin maa ladatii macaankaygu ma ahaanin ilaa riwaayatu musnadin xadiis musnada oo nebiga markaa laga soo wariyey werintiisa mooye wax kale ma jecli xadiiskaa musnadka ahee la soo wariyeyoo qad quyidat riwaayaddiisa lagu qayday oo lagu dabray oo lagu xidhay bifasaaxati alalfaadi ereyadiisu inay fasiix yihiin oo wax laxniyi aynay ku jirin wa majaalisun iyo fadhiyo ayuunbaan jeclaysanayaa wax kala jeclaysan maayo riwaayatubay ku cadfan yihiin majaalis waxay ku cadfan tahay iyo wa mudaakaraatu riwaayatubay ku cadfan yihiin wax kale ma jecli riwaayatu musnadin mooyaane iyo wa majaalisun fadhiyo mooyaane fadhiyadaasoo fiiha taxillu sakiinatun gudihiisa ay degayso xasillooni degayso waa xuluulkii degitaanka ahaa taxullu iyo taxillu mid walba waa la isticmaalaa laakiin maadaama laasim laga dhigay laasim iyo mutacadday leedahaye bacdi baa yidhi labada mid walba laasimka waa ku bannaantahay culamada qaarkoodna waxay kala siinayaan ta mutacaddig iyo ta laazimka ah oo waxay leeyihiin markay laazimka tahayna taxillu dheh marka la siiyana waxaad ka dhigtaa taxullu wa majaalisun iyo majaalis mooye wax kale ma jecli iyo majaalis mooyaane wax kale ma jecli fadhiyo fadhiyadaasoo fiiha taxillu sakiinatun gudihiisa ay degayso xasillooni wa mudaakaraatu macaashiri alxufaadi xufaadda ururadooda mudaakarooyinkooda marka ay isla markaa sheegsheegayaan cilmiga iyo mooyaane wax kale ma jecli iyo sheegsheeggaa culammadu xufaadda ahi kulamadooda ay iskula sheegsheegayaan cilmiga ayuunbaan jeclay saddexdaasu maahan jeclay wax kaleba ma jecli haddaan saddexdaa helo wax iga maqanba ma jiraan ina ladata alcilmi fowqa ladati asulطaani walxukmi alatii tatatallacu ilayha nufuusun kasiira ina ladata alcilmi macaanka cilmigu fowqa ladati sulطaani madaxnimada macaankeeda waa ka koreeya walxukmi iyo xukunka macaankiisa waa ka koreeya allatii macaanka xukunka iyo madaxnimadoo tatatallacu ilayha nufuusun kasiira ay u hanqaltaagayso nafo badani wa tubdalu liajliha si macaanka madaxnimada loo helana loo bixiyo aawadeed amwaalun wafiira xoolo fara badan wa tusfaku dimaa'un ghasiira loona daadiyo dhiigag fara badan si madaxnimo loo gaadho ta sidaa aad laysugu taxallujiye xoolaha lagu bixinayo ee nafo badani ay higsanayaan dhiigagga loo daadinayaa waxaa ka macaan badan oo ka koraysa macaanka cilmiga laakiin cidday uga korraysaa waa ayo waa cidda macaanka cilmiga dhadhamisay ee cidaan macaanka cilmiga dhadhamin dee ugama korayso oo dee cilmigu waxbaba lama aha ya wuxuu cilmigu la yahayba ma jiro baata abu jacfarin innasafiyu mahmuuman min diiqi alxaali wa suu'i alxaali wa kasrati alciyaal wuxuu beryo habeen ahaaday sheekhii la odhan jiray abu jacfar annasafi ee xanafiga ahaa mahmuuman mid hamisan buu ahaa hammi iyo hammi baa haleelay hammiga iyo hammigaasi wuxuu u haleelay min diiqi ilbaali yacnii qalbigiisu inuu cidhiidhi yahay oo cidhiidhi dareemaayo adduunyada dhibaatadeeda daraaddeed baalka waxaa loo jeedaa qalbigaa loo jeedaa wa aslaxa baalahum culamada qaarna waxay baalka xaalkaa la yidhahdaa oo wa aslaxa baalahum ay wa aslaxa xaalahum wa suu'i alxaali iyo xaaladdiisu inay xun tahayoo faqri ya uu ku sugan yahay culamo badan oo cilmi badan ayaa caydhnimo iyo faqri soo maray ya aad iyo aad baynay taasi u badnayn laakiin macaankii cilmiga markay dhadhamiyeen in wax ka maqnaayeen lama aha waayo cilmigu waa baaqi noqonaya laakiin xooluhu ma baaqi noqonayo xoolihii qaaruun maxaa ka jooga xaggay ku dambeeyeen yaa khabaru kaanay noqdeen beray jiri jireen hadda ma jiraan niman badanoo tujaaro adduunyada soo maray iyo boqorro badanoo soo maray maanta boqornimadoodii iyo mulkigoodii iyo xoolahoodii wax ka hadhay ma jiraan culammadii fuqarada ahayd ee qaarkood ay fuqarada ahaayeene xoole aynay haysanin ee gaajada markaa iyo cidhiidhiga soo maray cilmigoodii baaqi buu noqday kutubahoodii baa lagu intifaacayaa magacoodii baa la sheegayaa ruuxa soo qaadaa u ducaynaya sheekh hebel wuxuu uhi raximahu ilaahay u naxariisto qabrigiisi isagoo ku sugan buu ajarkii sidaa u guranaya ajarkii ayuu sidaa u guranaya ya qaarkood tafiirba ma yeelan alimaamu nawowi maba guursanba addoonna milkulyamiin mid ku haystay ma ahoo wax markaa u badana ma dhalin wax ooriyana ma yeelan cimrigiisuna waa koobnaa kutubtiisuna mashriq iyo maqhrib bay ka dhacda muslimiinta dawaa'iftooda qolo waliba waa akhrisataa cid kastoo sunno u abtirsata ama sunnada ha ku sugnaata ama yaynay ku sugnaane way akhristaan kutubtiisa waa ka faa'iidaystaan qabuul buu helay caam ah ibnu taymiya saasi leeg ma guursan ubad ma yeelan oori ma yeelan addoonuu markaa haystay oo milkulyamiin ugu tegi jirayna ma jirto cilmu dhaqda kutubtiisii meel walba waa ka dhacdo waa lagu intifaacay ya marka aad iyo aad baa cilmiga nafcigiisu u weyn yahay mahmuuman min diiqi albaali wa suu'i alxaali wa kasrati alciyaal faqri iyo carruur badnaan markay isugu darantay cidhiidhi badan buu dareemay marka habeenkaa waa hamisnaa war xaggaad wax ka siisaa yaa carruur yaryaroo aan garanayn waa la waayey aan garanayn aabba wax ana sii aabba waxaa noo keen yaa ma haya garan maayaan waa la waayey garan maayaan isagunbay wax ka sugayaan isagoo laga yaabo quudkoodii inaanu haynin ayaa laga yaaba mataalib kale iyo dana kale inay weydiistaan marka ruuxu cidhiidhi buu dareemayaa naftana meel baa ubadku kaga yaallaa ya meel bay kaga yaallaa fa waqaca fii khaairih waxaa qalbigiisa ku soo dhacay farcun min furuuci madhabihi farac ka mida furuucdii madhabtiisa mas'alo farciye ah oo fiqiga xanafiyada ku saabsan baa ku soo dhacday waxaa dhici karta markii hore ishkaal inuu kaga sugnaa dabeedna ishkaalka uga faydmayey wa kaana raximahu llahu xanafiyan wuxuu ahaan jiray abu jacfar annasafi ilaahay ha u naxariistee xanafi buu ahaa oo madhabtiisu waxay ahay madhab alxanafiya fa ujiba bih markaasaa faracii buu la dhacay aad buu u wanaajistoo ula dhacay farax hammigii iyo hammigiiyo wixii o dhan waa ka tegey farax daraaddeed buu sidaa u lulma faraxa ruxaya fa qaama waa istaagay farax daraaddeed buu ishaysan kari waaye yarqusu fii daari inuu boodboodayo gurigiisa gudihiisii wa yaquulu ayna almuluuku wa abnaa'u almuluuki ayna almuluuku abnaa'u almuluuki wa yaquulu wuxuu odhanayey ayna almuluuku boqorradu xaggay joogaan wa abnaa'u almuluuki kuway boqorradu dhaleenna xaggay joogaan ayna almuluuku wa abnaa'u almuluuki yacani wuxuu u jeedaa macaanka aan dareemayo ya yacani taasoo kale miyay heli karaan boqorkii waxaa laga yaabaa nicma jasadiya ha haysto jidhkiisu ha nicmaystee mashquululbaal inuu yahayo sidan baa dhacday iyo mushkiladan baa jirta iyo dhibaatadan baa jira iyo kacdoonkan baa jira iyo waxan iyo waxanbaa la xadhig maleegayaa ayaa laga yaabaa har iyo habeen inuu ka fekerayo iyo racyadii baa kala baxsan doonta ya iyo qaar baa kuu kici doona iyo mu'aamarad baa la wadaa iyo mushkilaadka noocaasaa dhacayee see loo xallinayaa maxaa laga qabtaa kan xidha kan qabta kan caynkan sameeya kaa ciidahan lagu saaro ya wuxuu ku jiraa hawl waxaa dhici karta dee inaanu ladin hami iyo hami baa laga yaaba inuu ku sugan yahay marka macaanka aan dareemayo xaggay ka joogaan boqorrada iyo kuway boqorradu dhaleen dee ma haystaan miyay heli karaan ya maxay tilmaamaysaa waxay tilmaamaysaa macaanka cilmigu inuu ka wanaagsan yahay macaanka mulkiga iyo boqornimada idaa khaada fii baxri tafakuri khaaطirii cala duratin min mucdilaati almataalibi xaqartu muluuka adunya fii nayli maa xawow wa niltu lmunaa bilkutubi laa bilkataa'ibi wuxuu yidhi idaa khaada fii baxri tafakuri khaaطirii ma aha labada bayd inuu abu jacfar annasafi inuu yidhi ma aha ee shiikha hadalka ku googoynayoo meel kale ka soo qaatay oo aan sabnimada marka ay u munaasib tahay qisada ayuu u keenay laakiin abyaadda isagu markaa ma odhanin tirin uu tiriyo iyo xigasho uu soo xigtay midnaba kuma odhan waana baxru tawiil buxuurta shicriga baxriga baxru tawiil la yidhahdo geliya idaa khaada hadduu markaa dabaasho buuhi fii baxri tafakuri fakeraad baddeeda hadduu dabaasho khaatirii yacni khaatirkayga bimacnaa qalbigaygu calaa duratin min mucdilaati almataalibi uu ku dabaasho calaa duratin yacnii mid luul korkii uu ku dabaasho luulkaasoo min mucdilaati almataalibi waxyaalaha la doonaayo kuwa markaa mucdilaadka ah ee bimacnaa yacni ad adagee wax mancinaya ee in la garto markaa u diidaya ya shaygaasi waa mucdil haddii la leeyahay ama min almucdilaat weeyi waxaa loo jeedaa waa mas'ale adagoo cadligii baa laga keena wa acdala walaa tucdiluuhun marka kaannahu fikriga ay cadli ku samaynayso mancinayso adaygay adag tahay daraaddeed marka mid luul luul korkii uu ku dabbaasho luulkaasoo min mucdilaati almataalibi waxyaalaha la doonaye cilmiga ah kuwooda mucdilaadkee fahamka mancinaya ee diidaya ka mida yacni korkeeda uu ku dabaasho waxaa loo jeedaa mas'alo yacni adagoo qiimaheeduna la mid yahay luulkoo kale shabaho waa isticaaro xaqartu muluuka alardi fii nayli maa xawow waxaan yasaya oo xaqirayaa boqorrada dhulka ayaan xaqirayaa fii nayli maa xawow gaadhitaanka kay koobeen ay gaadheen baan ku xaqirayaa yasaya oo yagii waxay markaa mulkiyeen waa maal iyo adduunyo anna waxaan markaa hantiyey waa cilmi wa niltu lmunaa bilkutubi laa bilkataa'ibi niltu waxaan gaadhay almunaa waxaan doonayay idii diilaysanayey bilkutubi kutubtaan ku gaadhay laa bilkataa'ibi ciidamada guutooyinkaa kuma gaadhin alkataa'ib waa jamcu katiiba katiibadana waxaa la ciidamada guutada ah baa la yidhahdaa maxaa katiiba loo yidhi kulminta la kulmiyey daraaddeed oo kitaabka maxaa kitaab loo yidhi xuruufta iyo kelimaadka in la kulminayo daraaddeed baa loo yidhi oo maaddada kataba waxay ku wareegaysaa jamci marka wax la qorayana xuruuftii iyo kelimaadkii baa la kulminaya marka ciidamatahayna ciidamadii faraha badnaa baa la kulminaya in lam tanfac ilkutubu nafacat ilkataa'ib waatay culammadu odhan jireen hadday kutubtu wax anfici weydo kataa'ibtaa wax anfaca walihaada kaanat ilmuluku tatuuqu ila ladati alcilmi wa tuxisu faqdaha wa tatlubu taxsiilaha sidaas daraaddeed bay waxay u ahaadeen boqorradu tatuuqu qaar jeclaystay ahaayeenoo u hilooba taaqa waa jeclaysto waa u hiloobay annafsu taa'iqa naftaa u hilowdaa loo jeedaa waa taaqa tatuuqu waxay ahaan jireen boqorradu tatuuqu qaar u hilooba oo aad u jeclaysa ilaa ladati lcilmi cilmiga macaankiis wa tuxisu faqdaha qaar dareemay ahaayeen waayitaanka cilmiga la waayey macaankiis ladat alcilmi in la waayo wa tatlubu taxsiilaha waxay ahaan jireen qaar doonaya macaanka cilmiga inay xasiliyaan qiila liabii jacfarin ilmansuuri waxaa lagu yidhi boqorkii abi jacfar almansuur lo odhan jiray alkhaliifati alcabbaasiyi almashhuur khaliifadii khulafada banilcabbaas ka mid ahaa ee caanka ahaa khulafadii cabbaasiyiintu ka mid ahaa alladii kaasoo kaanat mamaalikuhu boqortooyadiisu ay ahaan jirtay tamla'u asharqa waalharba mid buuxisa bari iyo galbeedba mid buuxisay ahaan jirtay dee intuu xaggan yaman loo soo gaadho ya xagga kale waxa weeye loo gaadho ilaa ardi yani waxa weeye yani dhul fog baa markaysa muslimiinta dhulkooda yani waxa weye mulkigiisu waa gaadhsiisnaa waxaa laga yaabaa dhulku ka talin jiray labaatan dowladood in ka badan hadda inay ka taliyaan boqortooyadiisa dadka hoos iman jiray dhulalka hoos iman jiray yani marka labaatan dowladood wax ka badan baa hadda ka taliya markaasaa intaasoo dhani mulkigiisay ahay amarkiisaa ku fulay aladii kaanat mamaalikuhu tamla'u alsharqa waalharba hal baqiya min ladaati dunya shayun lam tanalhu waxaa lagu yidhi macaanadii adduunyada miyuu shay ku hadhay shaygaasoo aanad gaadhin fa wuxuu yidhi wa huwa mustawin calaa kursiyihi wa sariiri mulkih isagoo ka sarreeya kursigiisii iyo sariirtii boqortooyadiisa ka sarreeya oo bimacnaa saaranoo ku fadhiya ayuu wuxuu yidhi baqiyat khaslatun macaankii adduunyada hal arrin baa ii hadhay aanan weli gaadhin talow shaygaasi waa maxay an aqcuda calaa mistabatin wa asxaabu alxadiisi inaan ku fadhiisto calaa mistabatin mistabada waxaa la yidhaahdaa meel sarrayso lagu fadhiista ayaa la yidhahdaa ama dukaan hoostii ha ahaato ama meel kaleba ha ahaato meel sarrayso lagu fadhiistaa mistaba la yidhahdaa wa xawlii agtayduna ay ahaadeen inaan ku fadhiisto halkaa sarraysa iyadoo agtayda ay ku sugnaadeen asxaabu alxadiis wa xawlii asxaabu alxadiis xadiiska kuwii u saaxiibka ahaa ay tullaabu alcilmi yacni kuwii cilmiga doonaya eeg fadhiya yaquul almustamli dabeedna uu yidhaahdo kii wax yeedhinayay oo yeedhiska dalbaayay in loo yeedhiyo isaguna uu sii wariyo oo sii sheegoo sii tebiyo man dakarta raximaka allah yaad sheegtay ilaahay ha kuu naxariistee yaad sheegtay ya raximaka allahu ilahay ha kuu naxariistay yacnii wuxuu u jeedaa fayaquula dabeedna uu yidhaahdo xaddaanaa fulaanun qaala xaddaanaa fulaanun wayasuuqu alaxaadiisa almusnada dabeedna uu soo taxo axaadiista musnadkee nebiga loo tiirinaayo ee sanadka lagaga soo warinaayo fandur ilaa shiddati iftiqaari hada alkhaliifati fandur eeg ilaa shiddati iftiqaari hada alkhaliifati boqorkaasi baahiduu u baahnaa darraanshahay darrayd ilaa laddati alcilmi macaankii cilmiga uu u baahnaa wa talabihi taxsiilaha iyo doonistiisa uu doonayey inuu macaankaa cilmiga xasiliyo wa jawcatihi ilayha iyo gaajadiisa uu u gaajoonayey bal hadda eeg marka gaajada inuu xasiliyo ma rabinoo wajawcatahuba dabdigu yahay inoo qorani laakiin waxaan filayaa oo taxsiil lagu cadfay u eg tahay laakiin jawcada gaajada cilmiga inuu xasiliyo muraadkiisu ma ahee dee shibac inuu xasiliyo uu cilmiga ka dhergeeyey ama ka feedha buuxsaday ayuu markaa doonayaa isagu laakiin waxaa u ansa baan filayaa wajawcatihi ilayha can shidat iftiqaari hada alkhalifati wa alabihi wa jawcatihi wamataa cumira alqalbu biladati alcilmi saqadat ladaat alcaadaat wamataa cumira alqalbu qalbiga marka lagu camiro laga buuxiyo biladati alcilmi macaankii cilmiga saqatat ladaatu alcaadaat waxaa dhacaya macaanadii caadooyinkaa dhacaya waxyaalaha la caadaystaa macaankay lahaayeen meesha waa ka baxaya wadahalat innafsu canhaa naftuna waa ka mashquulaysaa macaanadii ay caadooyinku lahaayeen wadahalat tadhalu fa nadru bnu shumaylin shiikhii la odhan jiray nadru bnu shumayl yaquulu ay qaala wuxuu yidhi mudaarica waa xikaayat alxaali almaadiya bisuurati alxaadir wax tegey baa lagaga xikaayoonayaa sidii hadda wax jooga kaannahu hadda uu leeyahay shiikhanna beri horu dhintay yacanii waa yidhi baa looga jeeda laa yajidu almar'u ladata alcilmi ma helaayo ruux macaankii cilmiga heli maayo xataa yajuuca wayansaa juucah ilaa uu ka gaajoodo oo uu gaajadiisa ilaawo macaankii cilmiga ma heliyo laakiin marka intuu gaajoodo uu ilaawo gaajadiisii macaanka cilmiga isku ilaawo markaasuu macaankii cilmiga helay qofka cilmiga macaansanaya waxaa dhici karta isagoo gaajoonaya raashinkiina u dhow yahay inuu ka go'i waayey kitaabku akhrinaayo waayo laba shay oo macaan labaduba markay kula kulmaan ka kuu sii macaanka badan baad hormarinaysa dee ilaa taasi ay ku dhacdo yaa ruuxu macaankii cilmiga si fiican uma dhadhamin bal tastaxiilu alaalaamu ladatan bi hadihi alladdah waxay noqonaysaa oo isu beddelaysaa alaalaamu xanuunnadu iyo dhibaatooyinku aalaam waa jamcu alam laddatan macaan bay isu beddelaysa istixaalat way isbeddeshay weeyaan istixaaladu waa isbeddel baabu baabuahaaro marka laga warramaayo waatay fuqahadu ka warramaan yanii istixaala wax ma daahirisaa mise ma daahirso haddii shayga isbeddelo wax kale noqdo ma daahiroobi waatay ka warramaan bal tastaxiilu waxay isu beddelaysaa oo noqonaysaa alaalaamu dhibaatooyinku ladatan macaan bay noqonaysaa bi haadihi alladati macaankaa daraaddeed bay u noqonaysaa oo waxa uu jecel yahay ruuxu dhibta ka soo gaadha ee uu ku dhibaatoodo waaba ku farxa ya soo saxaabadu iyagoo jihaadka ku jira midkood intuu waranku ku dhaco sow may farxi jirin dhicitaanka waranku ku dhacay fuztu warabbi alkacba ay odhan jireen rabbulkac baan ku dhaartaye oo ilaahay baan ku dhaartaye waan guulaysto waa liibaanay wuxuu ugu farxayaa sawaabka ku sugan daraaddeed buu ku farxayaa hadda nabar halisaa lagu dhufto uu isleeyahay ka kici maysid markaasuu farax daraaddeed wuxuu leeyay fustu warabbi alkacba waa sida uu ugu maman yahay ee u macaansanayo alamkii baa wuxuu isu rogayaa ladda ya taasuu isu rogaya wa muxamed ibnu haaruun addimashqiyu yaquul muxamed ibnu haaruun addimashqi shiikhii la odhan jiray yaquulu wuxuu yidhi lamixbaratun tujaalisunii nahaari axabu ilaya min unsi sadiiqi warizmatuka hadin fi lbeyti cindii axabu ilaya min cadli daqiiqi walatmatu caalimin fi lkhaddi minii aladu ladaya min shurbi raxiiqi wuxuu yidhi aalad wax lagu qoro bimacnaa qalin qalinkaasoo ila fadhiista maalintaydoo dhan ila fadhiya bimacnaa aan haysto oo ila saaxiiba axabu ilaya min unsi sadiiqi waxaan ka jeclahay saaxiib wehelkii qalinkaasaan ka jeclahay cilmi buu ku qorayaa ya warismatuka qadin wuxuu inoo dabdiyey warusmatu laakiin kutubaha qaarkood waxay dabdiyeen ra'da in la hoos dhigo waxaanan filayaa hoos dhiggaa saxan kutubta luqada qaarkood markaan eegay warismatuka qadin kaagadka waxaa loo jeedaa warqadda wax lagu qorayaa loo jeedaa kaaqad waxaan filayaa inay mucarab tahay oo la carabiyeeyey laakiin asalkeedu aanu carabi ahayn laakiin waa mucaraba ah, baa la carabiyey kaaqad warqaddaa loo jeedaa marka wuxuu tilmaamayaa yacni xidhmo waraaqa ah waa waraaqa badanoo jamaca razamahu jamacahu weeyaan waa kulmi marka wuxuu tilmaamayaa xidhmo waraaqa ah oo xoogaa waraaqo aan haysto oo filbeyti guriga ku sugan cindii xalay agtayda yihiin axabbu ilaya waxaan ka jeclahay oo taa u jacayl badnahay min cadli daqiiqi intaa in u dhiganto daqiiqa bimacnaa xabuubkii la daxiimay ee daqiiqda laga dhigay yani raashin yaroon haysto waxaan ka jeclahay waraaqaha wax lagu qorayo aan haysto waraaquhu casiis bay ahaan jireen ya sida loo helaa waraaqo wax lagu qoraa waxay ahayd naadir ninka waraaqa haystaa ee qalinna haystaa dee dahab inuu haysto kale ayay ka dhignay majliska cilmiga iyadoo la fadhiyo axaadiistii la qorayaa qaarkood qalinku ka dhammaan jira markaasuu dhawaaqi jiray meesha la fadhiyaa markaysaga waxba masjid ba inayna ahayn baa laga yaa hadday dunto bannaan tahay markaasaa la yidhahda yaa qaran iibinaya oo lacag badan markaasaa la dhigaa intaa lacag intaa la eg baa markaysaa siisanaya ya qalamun bidiinaar diinaarku dahab buu ka samaysnaa ya waar diinaar dahab ah afar garaam iyo rubuc buu noqonayaa dahabah ya garaamkii hadda waxa weeye beri dhoweyd dhowr iyo konton buu ahaa laakiin hadda waa ka soo yar yahay mana afartan iyo wax yar baa dhici karta inuu yahay hadda ama afartan halkii garaam marka la yidhahdo war qalin diinaar uu siinayo yaa hayaa waa afar garaam iyo rubuc dahab ah yaa iga siinaya qalin wuxuusleey axaadiistaasaa ku dhaafi doonta waladmatu caalimin fi lkhaddi minii dhirbaaxa caalim fi lkhaddi dhabanka u dhirbaaxo dab igaga siiyo minii xaaluu dhabanku aniga iga mid yahay aladdu ladaya agtayda waa ka macaan yahay min shurbi raxiiqi waa qariib soo maaha waa yaabantihi ya wuxuu leeyahay caalim inuu u dhirbaaxo oo dhabanka isaga iga dhirbaaxaan ka jeclahay ya raxiiq inaan cabbo asalka raxiiqu wuxuu ahaa yacni khamrada ayuu ahaa laakiin wuxuu u jeedaa yacni wax wanaagsanaan cabbaayo oo sidii raxiiqa dadka qaarkood u jeclaan jireen oo kale inay cabbaan wax sidaasoo kale oo wanaagsan inaan cabbaa aan sidaa u jeclahay waxaan ka jeclay caalimkao dhirbaxa muxuu waxaasoo dhan ku ilaawe wuxuu ku ilaaway ladata alcilmi falaa tacjab famaa haadihi alaxwaalu ilaa masu cishqi alcilmi ha yaabin buu ku yidhi ha yaabin waa arkaa inaa yaabantihiin waan arkaa inaan yaabantihiine walaa tacjab ha yaabin famaa haadihi alaxwaalu xaaladahani ma ahaan ilaa masu cishqi alcilmi cilmiga caashaqsanaantii la caashaqsanaaye la jeclaa taabashay taabatay ruux hadduu markaa wax caashaqo aad u jeclaado dhib kastoo waxaa ka soo gaadha dee dan kama galo ya ka soo qaad nin baa gabadh jeclaaday inkastooo dhallinyarada sheekooyinka jacaylka ku saabsan in agtooda lagu soo qaado aynay fiicnayn oo waxaa dhici karta dee nowcan maa inay wax ku dhaqdhaqaajiso ya markuu jeclaado jacaylkiisu aad u darnaaday dee wax kastay ku tidhaahdo iyo wax kastay ku samayso ilaa khamradaa caashiqu ka soo dhacayso danka geli maayo ya dan kama gelayo waxaasoo dhani sahal bay la noqonayaan ya dhibaatadaasi waa ilaawayaa jacaylkaasaana ku ilaawayaa antaa halkaa ku joojiyo yaanan hor u marin amsilada kale inagu filan waayo anigii taa ka afeeftay sheekhu wuxuu ka hadlayaa shay cajiibo macaanka uu cilmigu leeyahuu ka hadlayaa dad fara badan cilmiga macaankiisa may dhadhamin haddii macaanka cilmiga ay dhadhamin lahaayeen wax kale may soleen wax kalena umay hanqaltaageen wax kale may eegeen ruux cilmiga macaankiisa dhadhamiyey madaxnimo iyo xoolo iskuma mashquuliyeen umana hanqaltaageen haddii lala soo doontana dan kama galeen ya wax dana kama galeen shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa qaar waxay ku direen boqorkiioo markaase waxay yidhaahdeen ninkan ibnu taymiya la yidhaahdo boqornimadaadu ku socdaayo inuu ku inqilaabu rabaa boqorkiibaa u yeedhay boqorkiibaa wuxuu ku yidhi waxa la yidhi mulkigaygaad ku socotaa iyo boqornimadayda oo inaad mulkiga iga qaadaad rabtaa markaasuu maaniga markaasuu yidhi haa markaasuu wallaahi mulkigaaga iyo boqortooyadaaduba laa yacdilu cindii falsayn agtayda laba filis uma dhigmaan yaa filisyadu wax lacag lagu sheego ugu yar waa nooca ugu yar lacag waa waxa ugu yar filis lacagahaynu hadda isticmaalnaa filisya ma leh laakiin lacagtii waagii hore la isticmaali jiray waxay lahaan jirtay gambooyin iyo baysteennay lahaan jirtay yaa dhallinyaradiinnu sheeko waa ku maqasheen baa dhici kartee baystaynnadaasoo kale ay markaa ku dhacaysaa filisyadu baystaynku muxuu ah hadda lacagta la isticmaalo maxaa ugu yar ya konton shilin baa ugu yar soo maa konton shilin baa ugu yar kontonka marka loo qaybiyo konton meelood shilinkii baa loo sii qaybinayaa toban meelood shilinku wuxuu u qaybsanaa kala barhkiisu wuxuu ahaa sumuli toban meelood oo marka loo qaybiyana waxay ahayd toban gambo gambada marka la sii qaybiyo laba baysteen bay gambadu noqon jirtay macnaheedu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa kontonkaa shilin marka laba boqoloo meelood loo qaybiyo meelbaa baysteen ku noqon jiray ya hadda ma aragta marka almuhim mulkigaagu gebigiisuba laba filis agtayda uma dhigmo wax alle wuxuu qiima ila leeyahay ma jiro ruux baysteynka markaa ariiq ka helaa de xataa qaadan maayo muxuu u goynaya marka mulkiga maba doonayaba aslan agtaydaba waxu aanu ka ahayn waxaa keensaday ladat alcilmi buu dhadhamiyey dadka qaarkood madaxtinimada inay ku rooraan oo ku yaacaan oo yidhahdaan waa isharraxaynaa maxaa kalifay ladadii cilmigaa ka maqan ya marka ladat alcilmi baanu dhadhamin hadduu ladat alcilmi dhadhamin lahaa inuu yidhahdo madaxtinimaan raadsanayaa oo geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayaa ma yidhaahdeen waayo madaxnimadu ma baaqi noqonayso madaxdii shalay maanta maxay yihiin ya muddadaa yar ee dee kursiga uu ku fadhiyo baa la koolkooliyaa hadhowna wuxuu noqonayaa khabaru kaana ayuu noqonaya laakiin laddatalcilmi baaqi bay noqonaysa shay baaqi noqonaya iyo shay aan baaqi noqonayn ma wax la ysku doorsadaa wax weliba macaan buu leeyahy sow iimaanku macaan ma leh ya alaaun man kuna fiihi wajada bihinna xalaawat aliimaan ina liliimaani xalaawa an yakuuna allah warasuulu axaba ilayhi mima siwaahuma wa yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allaahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar sida iimaanku macaan u leeyahay cilmiguna macaan buu leeyahay markaa saddex kay ku sugan tahay yaa macaankii cilmiguu ku dhadhaminayaa sow iimaankaba saddex kay ku sugantahay macaankii iimaanka kuma dhadhaminayo cilmigana kay saddex ku sugan tahay macaankii cilmiguu ku dhadhaminaya ya waa badlu lwusci waaljuhdi sidqu alabi sixatu niyati walikhlaas dad fara badan karaankoodi iyo awooddooda cilmiga kuma wada bixinayaan ilaa awooddoo dhan waxaa la doonayaa miisaankii in la saaro cilmigoo lagu wada bixiyo in allah intuu kari karo marka badlul wusci dadka qaar lama iman waxaana sababay sidqu alab baan jirin dalabku kama dhab aha waa ku yaro maqaam gaadhayaa taintay bulbu leeyahay oo ya qorshayaal kala dambeeya markaa dabeedna wuxuu ugu tala galay xoogaa wakhti inuu markaysaa bal cilmiga yaro wadwado dabadeedna hawlo kalaa markaysaa halkan u taalla inuu saa yeelo saa yeelo saa yeelo saa yeelo ya waxbarasho maadiya doonto yani waxa weeye markaysa waxaan yani xoola soo dhaqdo oo yani markaysa waxa dhoofo oo caynkan maro oo ya qorshayaal baa jira marka sidqu talab ma taallo sidqu talab hadday taallo de cilmiga wuu iswada siin lahaa ya in tucطi alcilma kullaka yucطika bacdahu sixat niya wاlikhlaas wuxuu sheikhu culammadii hore xaaladahooda haddaad eegto cilmiga macaankiisa siday u dhadhamiyeen aad bay u darnayd agtooda majaalista cilmiga iyo cilmiga laftiisa wax walba kaga weynaa macaanka cilmiguna macaanka mulkiga iyo xukunka waa ka wen yahay waa ka abu jacfar annasafi yidhi ayna almuluuk wa abna'u lmuluuk ayna almuluuk wa abnaau lmuluuk hadda ma aragta a'immadii hore salafka qaarkood waxay yidhaahdeen waxaannu haysannaa laddo iyo macaan baannu haysannaa hadday ogaan lahaayeen boqorrada iyo kuway boqorradu dhaleen la jaaladuuna calayha biasuyuuf waa nagula dagaalami lahaayeen si ay macaankaa nooga qaadaan boqorrada iyo ilmo boqor baa nagula dagaalami lahaa haddaba aragta macaankaasi waa maxay waa macaanka cilmiga iyo cibaadada alcilmu waalcibaada macaankaa dadku ma haysto dad fara badanoo adduunyada xoolo badan hayaa waxay ku nool yihiin qalaq warwar hammi hammi ladiwaa seexasho la'aan ya mushkilaad iyo dhibaato ayay ku jiraan xoolahan baa khasaaray markabkan baa degey waxan baa dhacday xoolahan baa markaa waxaa dhiidhi noqday ya sayladii baa intay dhiidhi noqotay ayaa xoolihii isjebiyeen dhiidhi noqotay waxaa loo jeedaa wixii la iibinayey baa ku soo farabatay xoolihii noolaayoo kale marka la wada keeno waxa la waa dhiidhi waa af soomaali dhiidhiga waxaad moodaysaa adna roobkii dee inuu meeshii yaa yararka laxooxda ku koray waxay moodayaan in meeshii roob helayoo lagu siibanayo looma sii jeedo saas boqorradu waatay jeclaysanayaan inay macaankaa cilmiga heli lahaayeen qisada uu inoo sheegay abujacfar almansuur boqorkaa boqortooyadiisu ballaadhatay markii lagu yidhi macaanadii adduunyada wax kaa maqanoo aanad gaadhin miyay jirtaa wuxuu dhi alleele hal shay baa iga maqan waa inaan meel dheeroo kaleoo kursi ah ku fadhiisto dalabadii xadiiska nebiga doonaysayna ay timaaddo ay igu yidhaahdaan yaa ku warramay ama kuu sheegay man xaddasaka raximaka allah ama man dakarta yaad sheegtay raximaka allah ilahay ha ku naxariista sidaa markuu yidhi ilmo boqor iyo ilmo wasiire iyo ayaa isa soo urursaday markaase waxay yidhaahdeen aan boqorka u tagno qalinkii aan qaadanno qalimadii iyo intayn waraaqihii qaadanno aan ag fadhiisannoon nidhaahno man dakarta raximaka allah ya inamadii boqortooyadu ay dhashay ee reer boqor ahaa iyo kuwii wasiiradu ay dhaleen intay isa soo urursadeen bay u yimaadeeno agtiisa intay soo fadhiisteen bay yidhaheen man dakarta raximaka allah si ay u yidhaahdaan macaankaana waad hesha markaasuu yidhi idinka maaha kuwaan sheegaya waa kuwa addimadoodu dildilaacay sida ay baraf u marayeen iyo meel qabow ya safanka addimadoodu yeeshay safanku waxa weeye waa inay cidhbuhu saa u dildilaacaan waqhtiyada qaar ba dee intay dildilaacaan dhiikadda ah oo reer miyigu ay dhacda markaysaga inay isku tolaan safan addimadii sidaa u qalmayaan cidhbihii markaasaa la ysku tala irbadiyo dun inta loo qaato hariib bay idinku tahay indhahaanu ku aragnay kuwa addimadoodu safanka leeyahe dibdillaacay weeyi ee maryahoodu ay iskagoobeen sida cilmi doonasho iyo safar iyo socdaal ya iyo dhixitaan ay ugu sugnaayeen ee faqriga iyo dhibaatadu ku sugan tahay ee dalabku ka dhabtan yahay marka idinka ma aha saasuu ugu jawaabay qisadani tanoo keliya ma aha qisooyin kaloo boqorrada kale laga soo wariyaa jiro mid la mid a ma'muun laga soo wariyey oo mid la mida rashiid laga soo wariyey dhammaantoodna waxay ahayn boqorradii cabbaasiyiinta ka mid ahay labadooda mid ahaan wuxuu odhanayaa ma'muun ama rashiid macaankii adduunyada hal arrinaanan gaadhin baa ii hadhay kaas maan helin kaasi waa maxay waa in xadiiska nebiga ruuxu warinaayo uu yidhahdo xaddaanaa fulaan qaala xaddaanaa fulaan qaala xaddaanaa fulaan qaala rasuul lahi sala allahu alay wasalam oo magiciisa iyo magaca rasuulku sadar ay ku wada qormaan annaga mulkigeegu waa tegayaa oo waa boqor ku yidhi ma'muun buu ahaa ama rashiid laakiin yaga cilmi weeyoo tegi maayo weligood waa la xusayaa hebel baa yidhi hebel baa ii warramay hebelna hebel baa u warramay hebelna hebel baa u warramay hebelna hebel baa u warramay nebigaa dabeed u warramo sa aysaa yidhi marka macaanka cilmiga waa in cilmigii ruuxa la macaanaadaa oo ruuxii cilmiga inuu doono ku qanacsan yahay haddii qofku cilmiga inuu doono ku qanacsanayn aanu cilmigu la macaanayn dee waxyaalo kaluu door bidaya u hanqaltaagaya waxyaalo kale ayuu door bidaya wuxuu sheekhu yidhi walaa tacjab famaa haadihi alaxwaalu ilaa masu cishqi alcilmi ha la yaabin famaa haadihi alaxwaalu xaaladahaasi may ahaan ahaaninyo sifooyinkaasi ilaa masu cishqi alcilmi shacaylkii cilmiga iyo caashaqii cilmigu inuu taabtay mooye wax kale ma aha fabnu lqayimi yaquulu fii rawdati almuxibbiin ibnulqayim wuxuu ku yidhi kitaabkiisa rawdat lmuxibbiin la yidhaahdo wa amaa cushaaqu alcilmi kuwa cilmiga jeclaaday ee caashaqay miya fa acdamu shaqafan way ka weynaansha badan yihiin xagga jacaylka bihi cilmiga ay jecel yihiin oo aadka ugu mamman yihiin wa cishqan lahu iyo caashiqidda cilmiga ay caashaqayaan min kulli caashiqin mid kastoo wax caashaqa waa ka daran yihiin bimacshuuqihi ku caashaqsan yahay jecel yahay jacaylku cilmiga jecel yahay ayaa ka daran oo cilmigu u jacayl badan wa kasiiru minhum in badanoo iyaga ka mida laa yashqaluhu canhu cilmiga ka mashquulin maayo ajmalu suurati min albashar suurad ta ugu quruxda badane min albashari bini aadamka ka mid a wax kastuu jecel yahay wuxuu ka jecel yahay cilmiga cilmiga sharcigaa loo jeeda fa ayna hada ashaqafu yaa tullaaba alcilmi xagguu joogaa jacaylka cilmiga sidaa loo jecel yahay loogu mamman yahay yaa tullaaba alcilmi kuwii cilmiga doonaayo miman yuqadimu xadahu min cirsihi calaa xadihi min darsih ka hormarinaya xadahu min cursihi yacnii cursigiisa dheeftiisa ka hormarinaya calaa xadihi min darsihi dheefta uu ka leeyahay xagga darsiga bimacnaa wuxuu tilmaamayaa hadduu xataa aroos yahay yacnii ka hormarinaya caruusadda iyo dheefta uu ka helaayo ka hormarinaya darsigiisa shaqafkii cilmiga uu u lahaa xaggu jira wayakuunu juluusuhu ila asummaari wa shuyuukhi alqamraa'i axabba ilayhi min aljuluusi ila alculamaa uuna noqonayo fadhigiisa uu la fadhiisto ila summaari kuwa sheekeeya asxaab asamar waa kuwa habeenkii caweeyee sheekeeya saamiran bihi tahjuruun asamar waa sheekada lagu caweeye weeye wakhtiga fiidkii lagu sheekaystee lagu caweeyo marka sheekada cawayska kuwa ku sheekeeya weeye sumaartu wa shu'uukhi lqamra' iyo kuwa habeennada dayaxu joogee caddada ah iftiinka dayaxa ku sheekeeya shuyuukhulqamraa waxaa laga tilmaamayaa yacnii cilmi kama hadlayaan sheekada caddada markaa dayaxa lagu sheekaynayo bay odayaal ku yihiin ku horreeyaan lqamra baa la yidhahdaa alaylat lqamra waa habeenka caddada iftiinka axabba ilayhi uu yahay miduu ka jecel yahay min aljuluusi ila alculamaa culammada inuu la fadhiisto sheekooyinka cawayska inuu la fadhiisto oo iska dhagaystuu ka jecel yahay inuu culammada la fadhiisto kuwaasi markaa macaankii cilmiga ma hayaan wa ilaa cilmigu door lahaa wa taqwaa casiimatuhu liltanaquli fi lfalawaati waxaa xoog yeelan lahayd go'aankiisa uu goonsanayo litanaquli guurguuritaanka uu guurguuraayo ee socsoconaayo filfalawaati meelaha markaa yacni cidlooyinka ah yani waxaa loo jeedaa yani dhulka cidlada ah safarka uu safraya ee cilmi u rixlaysanayo ayaa go'aankaasaa u weynaan lahaa falaat waa meesha cidlada ahee yacni markaa la safro wa taqwa casiimatuhu wuxuu sheegayaa kaa jacaylka cilmigu aanu ku badnaynee ku yaryahay ayuu wuxuu uhi wataqwa waxaa xoog yeelanaysa casiimatu go'aankiis iyo niyadiisa uu niyeynaayo litanaquli inuu ku guurguuro oo markaysagaa socsocdo oo safro filfalawaati meelaha cidlada ah dalxiisnimo iyo wax la miduu isaga socdaa aan bannaanka isaga baxno dhulkaa iska qabanno hawigadiis aynu soo yaro samayn walaa taqwa casiimadiisu ma xoog yeelanayso awood uma yeelanayso cala sayri socodka loo soconayo fii naqli lmacluumaat waxyaalaha la aqoonsanayo in la soo guuriyo taas markaa niyadiisii iyo casiimadiisii xoog u yeelan mayso ma awoodayso laakiin inuu iska safro oo iska socsocdo macna la'aan taasuu jeclaysanaya oo go'aansanaya wayanhadu nashiitan liqansi tayri wuu hinqanayaa waa kacayaa nashiitan xaaluu firinfircoon yahay wuxuu u kacayaa liqansi tayri shimbiraha inuu ugaadhsado qansi waa ugaadhsigii asal ahaan waxaa la yidhaahdaa ridista marka waxaa yani leebka iyo la ridayo la ridaynayo ayaa la yidhahdaa saas aawadeed dadka shiishyahanka ah oo hadda la yidhaahdaa qannaasiin alqannaasiin haddaad maqasho waa nimanka shiishyahanka ah ee dabarta la helaya qannaas baa la yidhahdaa waa nin riddada yaqaana wayanhadu waa hinqanaya nashiitan xaaluu firin fircoon yahay liqansi tayri shimbiraha inuu ugaadhsado oo riddada la helo wayarqudu waa seexanaya silan xaaluu caajis ka yahay can saydiilkhayri khayrka inuu ugaadhsado uu caajis ka yahay oo ka wahsanayo famaa xadu haaulaa kuwaa dheeftoodu maxay tahay wa kasiirun hum waana fara badan yihiin ay wahum kasiir waa badan yihin maa xaduhum maxay dheeftoodu tahay min tacdiim alcilmi weynaynta cilmiga la weynaynaayo ee dheeftay ka leeyihiin maxay tahay ay ka helayaan wa quluubuhum ma'suuratun bimaxabati hayrih iyaga oo qalbiyadoodu tahay qaar lagu xidhay oo lagu qafaashay jacaylka wax kale ay jeclaanayaan calaa kulli xaal khulaasada uu sheikhu sheegayaa waxay tahay yacnii in cilmiga jacaylka la jeclaanayo la weyneeyo aada cilmiga loogu mamanaado loo jeclaado xadiiskiina waa kii sheegayay manhumaani laa yashbacaan yacnii laba marka waxa weeye mamani ma dhergaan marka kii cilmiga doonaaya oo cilmuuddiin kii doonaya ma dhergo ka adduunyo doonayaana ma dhergo marka cilmiga ruuxu hadduu ku maman yahoo jecel yahay cilmigii ka dhergi maayo kamana caajisaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk